bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalamu calaa rasuuli illahi sal alay slam halkan waxaan idinkusoo gudbinaynaa kitaabkii fiqiga ahaa bidaayat mutafaqih casharadiisii saddex soddonaad uu inoo akhrinaya sheekh maxamuud xaliika xafidahu falyatafadal mashkuura hadduu yahay maqnaanshahaasi daahiruhaa daahirkeedii hadduu yahay alhalaaku halaag hadduu yahay oo ninkaasi meesha uu gabadhu ay ugu wardambaysay meel lagu halaagsamaya hadduu yahay tarabasat way sugaysaa arbaca siniina afar sannadood uma ctadat dabeetana way ciddo tirsanaysaa dabeetana markaasa gabadhii haddii aan la idmaayo ay xor noqonaysaa cidda doonta guursanaysaa waana sidaa ugu saxsan labada labada masalo taasaa ugu saxsan sagaashan sannadood hadii la yidhaahdo rafaad iyo hoog weeye marka taasaa ugu saxsan labada sanadaba kitaabu ridaaci ridaaci iyo nuugmadii buu kitaab u yahay wa fii ridaacu waxaa saddex axkaamuu ku wareegaa mar waajib buu noqdaa marna mustaxab buu noqdaa marna karaahuu noqdaa mar wuxuu noqonayaa haddii aan la idmaayo waajib waa haddii ilmo yar oo muslimiinta ka mida la helo ilmahaasoo cid nuujisoo naaska u dhigtaa aan la haynin oo haddii naaska ilmaha laga goyo darar iyo mushkila ay ku imanayso waa waajib ilmahaasi noloshiisa loo badbaadiyo in cid naaska u dhigta loo raadiyo marna mustaxab iyo sunnuu noqdaayo waa haddii aanay baahi iyo xaaja aanay keenin oo arrintu ay tahay uun ilmaha kan haddii ala idmaayo hala nooleeyo arrintu ay tahay oo dee xaajiya baahi aanay keenin weeyaan marka saddexaad ay karaahan noqonaysana waa markaa ilmihii la yidhaahdo islaan yahuudiyada ha nuujiso ama islaan nasraaniyadoo kiristaana ha nuujiso ama islaan faasiqadoo faajirada ha nuujiso ama islaan akhlaaq xun ilmihii ha nuujiso haddii la yidhaahdo ama mid doqon ah oo islaanta doqonta ilmahaynu jirtaa doqon buu noqonaya ila caanaheedi buu cabeeyey marka intaas waktiyada caynkaasa karaahu noqonaya bal cumar bin alkhaaab xitaa waxaa ka sugan inuu odhan jiray dumarka doqomada ah caruurta ii nuujiya ha odhanina buu cumar oran jiray radi allahu tacala canhu arda waayo doqonnimadu waa cudur ilaahay daweyn karo maaha cudurada adduunka lagu daweyn karo marka haddii ilmihii rabaac uu galo waxaa ka dhalanaysa islaantii nuujisay hooy hooya u noqonaysa iyo ilmahay dhashay oo kale laba sannadood ama gabar ha noqdo waxa ay nuujinayso ama wiil ha noqdo waxa wey halkaa maxrimiye aad weyn baa ka soo baxaysa waxaa ka soo baxaysa inay maaragtay ilmaha nikaax nikaax inuu ugu soo dhowaan karaynin iyada iyo walaaladeed iyo eedooyinkii dadkaas muxuu ahaa eedooyin habaryaro iyo waxaas inay u noqonayaan o addaabidu lwalu daabidka u horeeya yaxrumu min aradaaci radaaci iyo nuugmadii waxaa ku xaaraam ah maa yaxrumu waxa ku xaaraamta ah min annasabi nasabka nasab wixii xaaraam ku noqonaya radaacuna xaaraam bay ku noqonaysaa oo waxa weeyaan nasabkii wax badan baa xaaraam ku noqonaya waxaa xaaraam ku noqonaya guurkii iyo wixii la midka ah xaaraan bay marka ku noqonaysaa taas o dhan ayib oo alle wuxuu leeyay wa ummahaatukum allatii ardacnakum wa akhawaatukum min aradaaca rasuulkuna waa tuulaha alayh isalaatu wasalaam alradaacatu taxrumu maa taxrumu lwilaada radaacada iyo nuugmadu waxay xarimtaa wixii dhalmadu ay xarimayso iyadana waa xarimaysaa sidaa awgeed marka waxa weeyaan way xarimaysaa waxyaabaha ay xarimayso nasabka waa xarimaysaa citaa hooyadii uma dhowaan karti waa xarimaysaa hooyay kuu tahay walaaliheedii caruurtii ay dhashay oo walaala adnaas ku ahaydeen eedooyin ninkii caanihiis islaanta ku irmaanayd waxa weye waxaasoo dhanba waxay noqonayaan dad aada wadaagtaan ehelnimo iyo dhalasho addaabitu thaani daabidka labaadi laa yahbutu sugnaan maayo radaacu ilaa bikhamsati radacaatin shan nuugma mooyaane macluumaatin oo la yaqaano fil caamayni laba sannadood gudahooda oo masala muhiimu ka hadlaya halkanoo goormaa horta radaaca iyo nuugmadu waa goorma waxa weeyaan ilmuhu marka aanu cunno cunideed gaadhin oo laba sanna jir intaanu gaadhin weeye ka hor oo ilmaha caana la siiyo ilmahaas marka haddii la nuujiyo shan jeer oo shantaa jeerba marka naaska loo dhigo iskii markuu uga bogto uu afka kala baxo oo naaska kale haddana loo dhigo iskii uga bogto shan jeer haddii ilmaha hooyada naaskeeda ay ku dhergiso ilmahaasi hooyay u noqonaysaa ay nuujisay xitaa haddaan iyadu dhalin hadday iyadu dhalin da dhasha iskaba dhaafe haddaanay dhalin oo qof kale ay nuujinayso uu yahay hooyay saa ugu noqonaysaa laakiin in la yidhaahdo qof weyn xadiid waxaa jirta sugan oo rasuulku gabadh nin uu qabay saxaabi ah oo nin guriga ku noolaa uu jiray uu yihi rasulku sal l sl jaqsii oo markaa ay gabadhu ninkii jaqsiisay oo sidaa ay maxram ku noqdeen arrintaasi dad baa si xun u wadwada xitaa hadda aan maqmaqlayay bilahan dhexe magaalada lafteeda waa qilat lcilmi waalfiqh qofku hadday aqoontiisu yar tahay iyo garashada diintu u leeyahay iyo nusuusta sida laysu waafajinaayo meel badan buu ka tuurayaa masalada sidaa awgeed marka waa inaan lagu kadsoomin radaaca waxaa rimaya waa in laba sano uu ka yari laakiin nin weyn oo islaan naaska afka loo geliyey oo hilib iyo beriis iyo cunno cunto cunaaya waxba kama xarimayso muxuu ahaa haddii alla idma lafaheeda hadday ka nabad gashay nasiib leedahay inay u noqoto shaksiin maaragtay xarinta iska badaaya marka arintaas waa arrin khusuusiyaadkii nebiga sal alay slam ka mid ahayd arrin caama maaha laa yahbutu sugnaan maayo ilaa bihamsin shan mooyaane radacaatin nuugmo macluumaatin la yaqaano filcaamayni laba sannadood gudahood in la yaqaano ilmihu la yimaada mooyaane adaabidu thaaliu tahbutu way sugnaataa xurmatu rabaaci nuugmada xurmadeeda bishahaadati imra'atin qof dumara markhaatigeed waaxidatin oo keliya oo meelaha la aqbalay ka mid tahy qofka dumara markhaatigeed keliya oo haddii nin iyo gabadh isqabaa islaani u timaadoo tidhaahdo labadiinaba anigaa naas idin wada jaqsiiyey haday tidhaahdo warkaas waa sugan yahay oo marka aysaa saa tidhaahdo oo meel maxrinimo iyo dhalasho ay ka soo baxdaa waxa weye arrintaasi waa sugantay oo waxaa sugan cuqbata ibnulxaaris ninka la yidhaahdo ayaa gabadh guursaday markuu gabadh guursaday wuxuu yidhi annagoo arooskii ku jirnaa islaan madow baa noo timi oo na soo booqatay markaasee waxay tidhi innii qad ardactukumaa anigu labadiinnan isqaba arooska ah labadiinnaba idinkoo yaryar baan idin nuujiyo walaala ad tihiin anna hooyaan idin ahay ninkii wuxuu leeyahy rasuulkaan u imi calayhi salaatu wasalaam markaasaa arrintii waxaan ku yidhi rasuulka ilaahay oo heblaayo gabadha la yidhaah baan guursaday islaam baa noo timi oo saasay nagu tihi arrintaa maxay kula tahay bal ka waran waxaanse u malaynaya been sheegaysaan umalaynaya malaynaya ila ninkii waa kharash garoobo reer buu dhisay aroos buu dhisayoo toddobaciisoo gabadhii qaban baa la yidhi labadiina walaalaati marka dee iska hubi hawsha is yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi warkaa markuu u sheegay waa ka jeestay markaasi waa haddana saxaabigii wuxuu le intaan la soo wareegay nebigaa intaan soo hortaagay waa iga weji dadbay waa la soo wareego waa soo hortaagay markaasaa nabig wuxuu yidhi kayfa biha waqad zacamat annahaa qad ardacathumaa dachaa canka sidee ula joogtaa haddayba ku tidhi anaa idin nuujiya labadiinoo walaalaa tihiin maxaa iskinaag dhigay ka tag gabadhoo sii daawa nabig uri sal slamu alayh kala taga marka xitaa loo weydiin maayo fur iyo warqadkeen la odhan maayo waa khalaas waa buray nikaaxaasi waa buray nikaaxaasi oo wax isweydiin dambe kuma jirto marka tahbutu way sugnaanaysaa xurmatu radaaci radaac xurmadii baa sugnaanaysa bishahaadati imra'atin qof dumara marageed waaxidatin oo keliya kitaabu nafaqaati nafaqaadkii iyo masruufkii ayuu kitaabkani ka hadlayaa oo nafaqo waxaa la yidhaha ninku reerkiisa wuxuu siinayo iyo dadkiisa uu ku biilayo ee noloshooda iyo aradbaxooda iyo tacliintooda iyo dawadooda iyo kiradooda iyo meeshay degan yihiin ah waxaana waana sababtay ku waajib noqonaysa dee sharciga ayaa waajibiyey ninku inuu gabadhiisa xaaskiisa iyo carruurteeduba inuu isagu masruufo biilo waayo caqdigan zawaajka iyo guurkan labada qof isguursadeen ayaa xilkaasi keenaya gabadhu marka ninka uu guursado oo uu la aqalgalo gabadhii shan xuquuqood baa ninkii fuulaya shantaa mid ka mid a ah hadday gabadhu weydo waxay xaq u leedahay maxkamadda inay tagto fasak dalbato waa midda koowaad meher bay gabadhu ku leedahay ninka waa wixii lafteeda ku xalaashaday waa marka labaadee maskan bay leedahay maskan inuu guri dejiyo ay ku asturnaato gabadhi oo dhaxanta iyo dabaysha iyo qawowga iyo qoraxda ay ka gasho guri buu gabadha kasoo saaro dugaag maaho dibadda carari maysa in leey waa in guri uu ku xareeya ama ha ahaado ama kira ha noqdo waa in haddii aan la masruuf uu gabadhii siiyaa oo dumarka iyada la midka waxay masruuf u qaataan waa in la siiyaa waa in uu gabadhii aradbixinteeda mas-uuliyaddeedii qada arad bixiyaa gabadhii waa in gabadhii uu nin u noqdaa oo mucaamil zawjiya ninka waa in laga helaa oo dee ah maqsuudka ugu weynee qoyska loo sameeyo waa in gabadhu nin u noqdaa ninkii shantaas xuquuqood haddii mid ka mid a ah gabadhu ay ninka ka weydo hadday u samri weydo xaq waxay u leedahay dalaaq inay weydiisato muxuu ahaa fasakh iyo wax la mid ah laakiin waa lay maagay iyo dhegtaa lay maroojiyo arbaaxa laygu dhuftay waa lay tukuntukiyaan furiin ku rabaa ama ku fasakhanaya waxaas waxba soconaya maaha wa fiihi waxaa ku sugan kitaabkani halaathatu abwaabin saddex baabbaa ku sugan kitaabka kan oo waxaa fuqahadu isweydiiyaan calayhim raxmatullah waxay isweydiiyaan maxay tahay sababta nafaqada ay ku mutaysanayso reerka iyo ehelku ku mutaysanayaan waa midda koowaade waxaa gabadhu nafaqada ku mutaysanaysaa nikaaxan iyo guurka aada guursatay waa midda labaadee nafteedii bay kuu fasaxday adiga cid kalena waa ka xidhantay naftaas inay jidhkeeda taabato qof kale waa ka mamnuuc iyo inay aragto laakiin adigu waad u furantay arrintaas way kuu bannaysay waa midda saddexaad meesha aad tira aanu guurno kaa diidi mayso waad raraysaa reerkii magaalada marba do ka deji tuulo deji magaalo kale u kaxee waa qoftaad hagayso adigu wadid marka dadkan nafaqadu ay ku waajibayso waa ilaa lix qaybood oo la siinayo waa xaaskii iyo caruurtii waa xaaskii oo waxaa nafaqadii laga rabaa ninkii baa laga rabaa inuu masaantiisa masruufo islaantaasi marka ha noqoto xaaska mid gacantiisa ku jirto xarigii weli ku hayo aanu sii dayn ama ha noqoto mid dalaaq intuu furay dalaaqaasi rajci uu yahay oo weli ciddadii aanay ka go-in labadaa hadday midba tahay masruuf bay ku leedahay waa midda labaad inay tahay qof mudallaqadoo la sii daayay dalaaquna uu yahay mid baa-in ah dalaaq waa la furay islaantii haddii la furay dalqadaheedii waxba uma harhsana oo ninka waxba isuguma harhsanaa maalmahay cidda tirsanayso waxaa la siinayaa masruuf waase goorma waa hadday xaamil tahay hadday xaamil tahay ay masruuf le hadday laakiin uur maran tahay oo aanay uurka waxba ugu jirno xaamil aanay ahayn masruuf ma laha allah wuxuu leeyahy faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahunna islaamihii masruufa oo biila ilaa ay dejiyaan sidka ay sidaan buu alla leeyahy subxaanahu watacaala qolada saddexaad ee masruufka mutaysanaysa waa alabawaani calaa waladihima alabawaan labadii waalid ilmahoodiibay masruuf ku leeyihiin waayo allah wuxuu leeyahy wa ixsaanan aayad kale allah waa tule subxaana wa tacaala waalidka loo ixsaan sameeyo qolada afaraad ee masruufka mudanaysa alwlaad siaar alawlaad asigaar calaa waalidihi calaa waalidihim carruurtii yaryarayd waalidkood masruuf bay ku leeyihiin hadduuse ilmuhu qaan gaadho shan iyo toban dhaafo masruuf kuguma laha waxaa adigu aad dhaqaalayso aad u siinaysa mooyaane way allah wuxuu leeyay warsuquuhum fiiha waqsuuhum waquluu lahum qawlan macruufan qolada shanaad ee mutaysanaysa masruuf in la siiyo waa alkhaadimu calaa sayidi waa qofkii khaadimka ahaa oo sayidkiisii u shaqaynaya ninkii addoonkii sayidkiisii u shaqaynayay ama qofkii guriga kaaga shaqaynaya shaqaalaha ahaa masruuf buu kugu leeyahy qolada lixaad ee u dambaysay masruufka leh waa xayawaankii mayeedhaanka ah geelii iyo adhigii iyo lodii aada guriga ku haysay waayo nebigu aada muxuu ah dhaqanayso xoolahaagii nebigu wuxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam dakhalat imra'atu annaara fii hiratin xabasatha qof dumaraa naar waxay ku mudatay bisad ay qabatay oo ay guri ku xabiistay oo aanay bisadii nool iyo nafaqo midna aanay siin awalanka u horeeya baabu nafaqati zawjaan nafaqatu zawjaan labadii qof ee isqabay masruufkoodii nafaqadoodii wa fiihi daabidaani laba daabid ayaa haddii alla alidmaaya ku sugan alawalu kan u horeeya yajibu cala azawji zawjkii waxaa waajib ku ah nafaqatu zawjatihi zawjadiisa iyo xaaskiisa inuu masruufo ayaa waajib ku ah iyo wa kiswatuhaa aradbaxeeda u arad bixiyo oo marya u iibiyo iyo wa suknaahaa deegaankeeda uu meel dejiyo sukno iyo guri inuu dejiyo ayaa ninkii waajib ku ah oo allah subxaanahu wa tacaala baa dee arrintaas saarayoo masruufka ninka gabadhu uu masruufayo waa sida uu qofku wax u haysto waayo ilaahay wuxuu yihi liyunfiq duu saacatin min saacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah maxaa ka dambeeya laa yukallifu allahu nafsan ila maa aataaha marka inaad tidhaahdo zawjkaagii dadka ugu qiimaha roon xagga dhaqaalaha inaad ku sadgoosato oo tidhaado heblaayo baalintii boqol kun bay biilataa ama boqol iyo konton kun bay biilataa ama shan dollar bay biilataa shantaasaad isiinaysaa haddii kale waxa weeyaan anigu waxaan warqadaydii baan rabaa ama waxa weeyaan annaga nooma jeedado waadna nacday oo waxaagii baad naga qarsanaysaa na maysid waa cilla laakiin allah aayaddiisa xusuuso liyunfiq duu saacati min saacati qof kasta wuxuu haystu wax ka bixinayaa qofka risiqa ciriir uu ku yahy waxbaan haysanna wixii ilaahay sii wax ka bixinaya saas wey marka wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ninkii wax loo dhalay islaantiisa iyo carruurtuba aragbaxoodu iyo isagay ku leeyihiin labaduba saas wey micnuhu marka allah wuxuu leeyahay subxaana sheekhu wuxuu ley aleh raxmatullah yajibu cala zawji zawjkiiyo ninkii waxaa waajib ku ah nafaqatu zawjatihi zawjadiisa inuu masruufaa waajib ku ah iyo wa kiswatuhaa aradbaxeedu aradbixiyo iyo wa suknaahaa suknaheeda iyo deegaankeeda iyo degsiimo uu meel dejiyo limaa yasluxu limaa shaybay gabadhu limaa shay baa waajib u noqonaya inuu siiyo shaygaasoo yasluxu uhaboona u habboon limidlihaa iyada oo kale bilmacruufi si wanaag ah walow rajciyatan zawjadaasi haba noqoto mid dalaaq lagu furay dalaaqeedu rajicna uu yahay oo halkan sheekhu wuxuu uga jeedaa limaa yasluxu limidlihaa iyada oo kale waxay biil u qaadato gabadha iyada la midka ee magaalada degan waxay biil u qaadato ayaa haddii la hayo markaa la awoodi karo la siinaya <clears throat> xitaa haddii islaan aada furtay oo dalaaqa aada furtay uu yahay dalaaq rajci ay tahay oo islaantii haddii la furo allah wuxuu qur-aanka ku sheegay laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna guryahooda haweenkii ha ka saarina walaa yakhrujna iyaguna yaanay ka bixin soomaaliduna waxay tidhahdaa naag la furay fadhi uma yaallo ilaahayna wuxuu leeyay iyaguna guriga yaa laga saarin iyaguna guriga yaanay ka bixin idinkuna ha ka saarina iyaguna yaanay ka bixin limaa yasluxu wax u habboon awgii baa masruufkaas waajib ugu noqday limidlihaa iyada wax gabdhaha la midka ah waxa masruuf iyo aradbax loo siiyo iyo nafaqo bilmacruufi wanaag si macruufoo dee wanaaga ah. walow rajciyatan walow ha noqoto mid inta la furay dalaaqeedu rajci yahay mooyaane athadaabidu thaani daabidka labaad laa nafaqata masruuf ma laha libaa'inin mid dalaaqeedu uu baa'in yahayoo waxba aanay u hadhin walaa linaashizin mid naashiza ah oo ninkeedii amarkiisii diiday oo fallaaga ahna haddii aa la idmaayo masruuf ma leh walaa limutawafaa canhaa tii zawjkeedii laga oofsaday xaggeedana masruuf iyaduna ma laha masaladan marka waa saddex masalo isa saaran islaantii inta la furay dalaaqii la furayna aanay lahayn dalaaqaasi rajci maaha waa baa-inoo waxa weeyaan waa go-an yahay warkeedu wax masruufa ay leedahay ma jirto waxa weeyaan waa baa-inatlkubraa masruuf ma laha gabadh la yidhahdo faatimata bintu qays oo saxaabiyadaheed radi allahu canha ayaa nin la yidhaahdo abaa camri ibnu xabs ayaa furay markaasuu weli dalaaqii oo dhan buu u dhameeyo waxba uma reebinba isagoo maqan buu warqad intuu igu soo qoray uu yidhi waad iga furan tahay wax alla wixii uu xarig uu ku hayay buu kusii daayay nin wakiil ka ahaa warqadda uusoo dhiibay buu xoogaa raashina oo shaciir ah iyo warqaddii ugu soo dhiibay markaasi aada uga cadhootay markaasaa waxay tidhi wallaahi wax aad nagu leedahay ninkii baa wuxuu yidhi warqadda u dhiibayey gabadh yahay waxaadan la cadhoon baan kuu sheegayaa waxbaba naguma lihidi intani annagaa ku wanaajinayno maadaama gabadh la sii daaya aad tahay annagaa jiscin kaaga dhigayna waxbaba nagu nagumalid maxaa la cadhoonaysaa gabadhi iyadoo cadhaysan bay rasuulka u timi calayhi salaatu wasalaam arrintiiba u sheegtay ninkii dalaaq baa-ina inuu ku furay markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi laysa laki calayhi nafaqa masruuf kuma lihid buu nabigu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh marka gabadha dalaaqeedu baa-inka yahay hal mar bay masruuf leedahay waa markay uur leedahay haddii dalaaq baa-ina la furo uurna ay leedahay markaa uurkaasaa lagu masruufay haddii kale laakiin ninkuu gabaneebo wuxuu ugu garta mooyaane sharci kuma ay lahaa eh, tan labaadna waa tii naashisada ahayd waa tii naashisa waa qofka dumar ee fallaagada ee amardiidada ah oo ninkeeda ku amardiida oo mucaamaladiisa xumaysa oo ku afxun oo aan maqlin oo ku qayliso dhega adag cudurkaa gabadha qabta weeyaan gabadha iyada ahi haddii ay hagaagi weyso toosi weydo oo ninkeedii mucaamaladii zawjiyadii diiddo oo inuu la mucaamiloodana diidda afxumo iyo qaylo iyo haba iyo macaamilxumo iyo amar diiddo markay doontana baxda markay doontana soo gasha hadday tahay masruuf kuma ay laha walaa limutawafa canha tii ninkeedii laga oofsaday iyadoo xaamil ah iyadu masruuf bay leedahay laakiin tii ninkeedii dhintay iyadoo aan xaamil ahayn oo uur madhan ah haddii ninkeedu ka dhinto nafaqa kuma laha waayo nafaqadu waxay u waajibi lahayd haddii ay maaragtay ninku eh, maaragtay mxuu ahaa ay uur lahaan lahayd haddiise caruur ay wado caruur kaga tagtay meesha caruurta in lagu dhaqaalay waa ku jirtaa meesha waa allah subxaana wa tacaala waa tula wain kunna ulaati xamlin hadday kuwa la furay ee dalaaqooda kuwa laga dhintay hadday yihiin kuwa uur leh fa anfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna masruufa ba alla yidhi subxaana wa tacaala ilaa uurkooda ay dhigaan wuxuu yidhi marka sheekhu laa nafaqata masruuf ma laha libaa'inin mid dalaaqeedu go-an yahoo baa'inay ah walaa linaashizin mid santaag badan oo isla baxday oo fallaaga ahoo ninkeedii ku amar diidayna oo aan cuntada waxaa weye maryaha u maydhayn oo aan maqlayn oo ku dhaga adag oo ku qaylinaysa masruuf kuma laha <clears throat> walaa limutawafaa tii laga oofsaday canaa ninkeedana iyadoaan iyadoon uur lahaynna kuma ay laha ilaa idaa kaanat xaamilan isagaaba sheegayba inay xaamil tahayoo uur leedahay mooyaane haddii markaa uur leedahay ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna rasuulkuna salawaatu llahi wasalaamu caleyh gabadhii faatima binta qays waatuu ku lahaa laa nafaqata calay laki nafaqa iyo masruuf ma lihid ilaa an takuunii xaamilan inaad uur leedahay mooyaane waatuu nabigu lahaa salawaatu llahi wasalaamu calayh adaabidu haaniyan baabu nafaqati alaqaarib aqaaribtii iyo qaraabadii nafaqadeedu baabu yahay wa fiihi waxaa ku sugan alaaatu dawaabida saddex daabid baa ku sugan nafaqatu laqaarib wuxuu u dadka ehliyadii qaraabada ahayd yajibu cala almuslimiin qofkii muslimka waxaa waajib ku ah nafaqatu aqaaribihi qaraabadiisa inuu masruufo iyo qaraabadiisa masruufkooda iyo wa kiswatuhum aradbaxooda wa sugnaahum deegaankooda iyo halkay degayaan bilmacruufi si macruufoo wanaagsan bishuruuin shuruud bayna arrintaasi waajib ugu noqonaysaa arbacatin afar ah kow an yakuunuu waa inay qaraabadu yihiin muslimiina kuwa muslimiin ah laakiin hadday qaraabadu kafara yihiin waxa weeyaan maalkooda macsiyo inayna u kaashan masruufkuguma ay lahaa qaraabanimo waxaad u xidhiidhisan mooyaane an yakuunuu waa inay yihiin fuqaraaa kuwa sabool ah laa maala lahum aan xoola lahayn walaa kasba wax kasaba ah iyo shaqo ay ku shaqaystaanna aan lahayn hadday saa tahay waxa weeyaan iyagu waxa weeyaan masruuf iyo nafaqo ayaa la siinayaa an yakuunuu waa inay ahaadaan usuulan kuwa usuul ah oo wax dhalay ama aw furuucan ama kuwa furuucahoo la dhalay aw waarihiina ama kuwa dhaxal leh waa inay noqdaan an yakuunuu an yakuuna almunfiqu ka wax masruufayaa waa inuu yahay haniyan mid hani ahoo waxaysoo laban bimaalihi maalkiisa aw amase kasbihi kasabkiisa qani ku ah ama waa nin qani ahoo hanti lahoo maal buu haystaa ama waxa weeye kasabkiiyo shaqaduu haysto maal kale ma lehe ayuu hodan ku yahay marka waxbuu siinayaa isagii oo nafaqa iyo waxbaa reerka ku yeelanaya <coughs> yajibu calaa sayidi sayidkii waxaa waajib ku ah nafaqatu mamluukihi midkii uu milkiya addoonkiisaha ah inuu masruufaa waajib ku ah wa taswiijihi inuu u guuriyo iyo guurintiisa waajib ah oo in dalaba waa hadduu codsado yidhaahdo sayidkaygiiyow ii guuri aw baycihi ama inuu iibiyo ayaa waajib ku ah sayidkii addoonkiisa waa inuu masruufaa waa inuu u guuriya hadduu yidhahdo ii guuri haddii kale waa inuu iibiyaa adaabidu thaalithu yajibu calaa maaliki lbahiima yajibu waxaa waajib ku ah calaa maaliki albahiima kii xayawaankii mayeedhaankaa haystay ee milkiya geel iyo adhig iyo loodii itcaamuhaa raashimideeda uu raashimo oo uu quudiyaa waajib ku ah fain cajaza hadduu ka caajizo ujbira waa lagu khasbayaa calaa baycihaa beyceeda lagu khasbayaa aw amase ijaaratihaa inuu ijaaro oo kireeyaa lagu khasbayaa aw amase dabxihaa gowraceedaa lagu khasbayaa waase goorma goobta la gowracaayo in kaanad hadday tahay tu'kalu mid la cuno cadkeeda caanaheedan la cabo halkan waxaa u dambaysanaya sheekhu xayawaankii lalahaa ee mayeedhaanka ahaa waxaa ninkii waajibka ah inuu xayawaankiisii masruufo hadduu guri mid lagu hayo uu yahay haddaana masruufi karin war iska iibi baa la odhanaya cuquba iyo masaa'ib ha ku ridin xayawaankan kaaga dhicin ama ijaar baa la odhanayaa cid masruufaysa ka kirayso ama waxaa la odhan neefka gowrac oo cadkiisa cunde marka waaye yajibu calaa maaliki albahiima bahiimada kiilahaa waxaa waajib ku ah idcaamuhaa raashimideeda uu raashimo oo uu quudiyo fa in cajaza hadduu ka caajiso ujbira waa lagu khasbayaa calaa baycihaa beyceeda ow ijaaratiha ama iibinteeda aw dabxihaa ama gowraceeda waase goorma in kaanat hadday tahay tuukadu mid la cuno wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab sal allahu wslm cla nabiyina muxamadi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin qaala almualifu raximahu llahu tacaala haaniya baabu lxadaana xadaanadii ayuu baab u yahay xadaanadu waxa weeyaan waa xanaanaynta ilmaha yar iyo kafaaladiisa la kafaalo qaado ilaa intuu qaangaar ka noqonayo ilmihii la xifdiyo wixii masaalixdiisa ah oo nolol iyo nafaqo aradbax iyo tacliin iyo wixii dhibaya oo laga ilaaliyo lagu dadaalo taasaa xadaana la yidhaahdaa wa fiihi daabidaani laba daabid baa ku sugan baabkan addaabit alwalu daabidka u horeeya alaxaqu waa qofka u mudan bilxadaanati xanaanada yacnii baabkan mu'alifku wuxuu kaga hadlayaa xanaanada yaa u mudan ilmihii yaraa inuu xanaaneeyo maadaama ay waajib tahay cidda ay ku waajibaysa waa-ayo ilmihii yaraa labadii waalid ee dhalay xanaanadooda ay xanaaneynayaan ayaa ku waajibaysa haddii labadii waalid la waayo cidda ehelnimo u xigta ee aqrabka ayaa qabanaysa ilmihii oo qaraabadoodii ka mid ah haddii cid ehel u ah la waayo dowladda muslimiinta ayaa gacanta ku qabanaysa haddii la waayo dowlad islaamiya caamo markaa jirta ummadda muslimka dushooda arrintaasi saaranta al axaqu ka u mudan bilxadaanati xanaanada haddii labadii waalid ee isqabay ee ilmahu uu ka dhaxeeyey haddii ay kala tagaan ilmaha yaa u mudan inuu xanaaneeyo qaato ma hooyaa qaadanaysa mise aabbaa ilmihii qaadanaya haddii si kale loo dhigo labadii waalid hadduu mid geeriyoodo midka kale uu soo hadho yaa u xaqle ilmihii inuu qaato ma qofka dhintay eheliyadiisii qaraabadiisii mise waalidka hadhay ayaa u xaq leh wuxuu yidhi sheekhu al-ummu hooyadaa u xaq leh waana mas'alo ahlucilmigaan khilaaf ka jirin waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam gabadhii ninkeedii ay kala tageen waxay ku cabatay rasuulka ilaahayoo wiilkaygan calooshaydaa u ahayd weel oo calooshaan ku siday intii uu uurkayga ku jiray naasahayguna waxay u ahaayeen meel uu ka cabbo dhabtayduna guri uu ku hoydo ayay u ahayd aabbihiina waa i furay wuxuuna doonayaa inuu ilmihii iga qaato ee arrintaa ka warran rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam anti axaqu bihi maa lam tankixii adigaa u xaq leh ilmaha inaad haysato inta aadan guursan nin kale haddii nin kale aad aada guursato ilmihii inaad kaa qaato inuu kuu daayo markaa isagaa door u leh humma ummuhaa kadib hooyadeed humma alabu kadib waxaa ilmihii xadaanadiisa u awlaysan aabbihii humma ummuhu hooyadii baa haddana u awlaysan humma aljaddu awowgii baa haddana xigo oo isagaa mudan uma ummuhu awowga hooyadii baa mudan uma alukhtu shaqiiqa walaashii maydkan walaashii ilmahan habaryarta u ahayd ee gabadha la walaala ahayd ee hooyo aabba ay wadaageen ilmaha dhashay ayaa loo dhiibayaa ama ukhtu shaqiiqa eedada u ahayd oo maydka la walaalo ahayd habaryartii baase ku fiican laakiin wuu keeni doonaa waxaase moodaa hadda inuu eddada u jeedo mayd ninkan ilmaha dhalay la ah walaale ayay walaalla tahay oo aabbiyo hooyo ay wadaagaan uma liummin walaashii ay isku hooyada ahaayeen baa had loo dhiibayaa haddii taa la waayo humma liabin walaashii ay isku aabbaha ahaayeen ilmaha ninkii dhalay baa mudan in loo dhiibo uma alkhaala habaryartii ayaa loo dhiibayaa liabawayni habaryartii aabba iyo hooyo ay wada dhaleen humma liummin dabeeto hooyaa haddana loo dhiibayaa yacnii waa habaryartay isku hooyada ahaayeen humma dabeeto haddii taa hore la waayo liabin habaryartii ay isku aabbaha ahaayeen baa loo dhiibayaa humma alcamaatu eedooyinkii baa loo dhiibayaa kadaalika sidaas oo kale qaabkaasaa la isugu xejinayaa marka hadba cidda mudan saasaa loo siinaya addaabit athaani idaa balaqa sabiyu ilmuhu hadduu gaadho sabcu siniina toddoba sannadood hadduu gaadho caaqilan oo wax garanaya khuyira waa la dooransiinayaa bayna abawayhi labadii waalid ee dhalay intaa halkaa lasoo taago ayaa la odhanayaa aabbaha miyaad raacaysaa mise hooyadaa baad raacaysaa haddaba ciddii uu doonto uu doorto ayaa lagu darayaa oo rasuulku sal allahu aleyh ali wasalam gabadh baa u timi oo uga cabatay rasuulka sal allahu aleyh ali wasalam isagoo abaa hureyre rasuulku la fadhiyo ninkaygii wuxuu doonayaa iqabi jiray ee wiilka aan u dhalay wiilkii inuu iga qaato wiilkaygu maanta ciidan buu ii yahay ceelka biyaha wuu iiga soo daraa waa ii shaqeeyaa waa ii adeegaa anigaa korsaday inuu iga qaadu aabihii doonayaa nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi istahimaa calayhi u qori tuurta haddaba u qori tuurta oo qofkii qorigiisa uu soo baxo ayaa qaadanaya markaasaa ninkii baa hadla wuxuu rasuulku maa shi'ta labadooda kii aad doonto gacantiisa qabso fa akhada biyadi ummihi faindalaqat bihi hooyadii buu gacanta ku dhigay hooyadii baa kaxaysatay marka saasaa marka loogu garsoorayaa haddii nin iyo islaan isqabi jiro oo kale ilma isku qabsadaan waase intii aanay guursan mar hadday guursato laakiin inuu u daayo inuu ka qaado isagaa markaa khiyaaru leh waxyaaba waxaa jira la yidhaahdo xadaanadu waa ku burtaa bimacnaa qofka haya ee mudan ilmaha inuu hayo dadkii lasoo sheegayna ka mid ah waxaa dhici karta isagoo mudan haddana in laga qaado waxaa dhici karta inuu addoon yahay ama waa faasiq daacada ilaahay ka baxay subxaanahu wa tacaala waa afxun yahay ama waxyaala muxaramaad uu iibiyaa ama waa gaal wamaa ilaa dalik ama islaantii waaba guursatay oo nin kale guursatay xadanadii markaa waa ka dhacaysa kitaabu ljanayaat janaayaadkii iyo wixii qoonta ahaa la isgaadhsiinaya dhaawacyadii iyo wax isku iskudhufashooyinkii iyo qurhgooyadii nafta la goynayay kitaabkeedu ka hadlaya halka kan janaayaadku waxa weeyaan waa tacadiga lagu xadgudbo qofka jidhkiisa ama naftaha laga gooyo ama yaan laga goynoo dhaawaca loo geysto ama qofka maalkiisoo lagu xadgudbaa jira ayaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi mualifku wa fiihi arbacatu abwaab afar baab baa ku sugan kitaabu ljinaayaat oo nafta muslimadda ah ilaahay waa ilaaliyay dhiiggeeda walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima waman yafcal dalika cudwaana waظulma fasawfa nusliihi naara allah waatuu leeyih xadiidka tirmidi waatu rasuulku lahaa low ana ahla asamaa'i waalardi ishtarakuu fii dami mu'minin la akabahum allahu fi nnaar haddii dadka makhluuqaadka ee arlada ku nool iyo malaa'igta samada ku nool ay ku heshiiyaan oo wadaagaan qof muslima inay dilaan oo dilaan ilaahay naar buu ku guri lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka nafta islaamku waa ilaaliyey xurmo aadu weynna islaamku waa uu siiyey wa fii arbacatu abwaabin afar baab baa ku sugan awalan ka u horeeya baabu aqsaamu lqatli dilka naf la dilo qaybuhuu qaybsamo wa fiihi daabidaani daba daabit baa ku sugan adaabit alwalu alqatlu dilku halaaatu aqsaamin saddex qaybood weeyaan dilka dilka waxaa looga jeedaa waa qofkii qaangaadh ahaa oo caqli lahaa dilka uu qof kale uu dilo oo dhiiggiisa uu ilaashanaayo in la dilo shareecada ay mamnuucahay waana xaaraam shareecada islaamka alcamdu ulakac waa qatligii ulakaca iyo badheerhka ahaa qofka lagu dilo wa fiihi camdiga waxaa ka waajibaya alqisaasu qisaas baa ka waajibayso dee ciddii ciddisha waa loo dilayaa walakum yani wakatabnaa calayhim fiiha ana annafsa binnafs walakum fi lqisaasi xayaatun aw isulxu ama heshiis oo dadkii dhiigga lahaa inay ku heshiiyaan haddii alla idmaayo qisaas waxaan ahayn oo ay mag qaataan aw ilcafwa ama inay iska cafiyaan oo ay yidhaahdaan ninkan qisaasanna mayno diyana ka qaadan mayno ee waa cafinaynaa ay sidaa yidhaahdaan faman cufiya lahu min akhiihi shayء faاtibaac bاlmacruuf waadaء ilayhi bإxsaan dalika takfiif min rabbikum waraxma alla waa tuula wa tacala aayad kale waatay ahayd waan tacfuu aqrabu litaqwa inaad cafisaan baa alla kacabsiga u dhow ta labaade waa shibhu lcamdi waa camdiga dilkii shabahayay ee u ekaa shibhulcamdi waxaa la yidhaha qofku inuu u qasdo inuu qof wax ku dhufto laakiin waxa uu ku dhufanayo haaliban wax wax dilo maaha sida mucallimkii oo kale ul yar buu ilmihii yaraa isleeya aad ku xanuujisoo ku dhufatid ilaahay qadarkii markaasaa ushii intay ku dhacdo dhibanayaaba marka taasoo kale waxa weeyaan waa shibhulcamdi baa la dhahaa qofku inuu wax si badheera qofkii wax ugu tuuro ama qof baa ku yidhi kabtaa iisoo dhiiboo kabti baa ku tuurtay ama kabbaadba ka daba tuurtay markaasay meel kaga dhacday markiiba naftaa ka baxday marka ficilka ula kaca qofkaad ula kacday waa badrheedh laakiin waxaad qofka ku dhufatay baan wax wax dilo ahayn shibhulcamdi camdiga mid shabaha wa fiihi kaasi addiyatu diyaa ka waajibaysa almuqalladatu la adkeeyey boqol tuldood baa laga bixinayaa oo afartan ka mida ay ribay tahay boqol tuldood ama boqol neefoo geelah afartan ka mid ahna ay uur leeyihiin oo riman yihiin baa laga bixinaya athaaliu ka saddexaad alkhaطa'u waa dilkii gefka ahaa wa fiihi diyatu kaana diya ka waajibaysa diya ka waajibaysa waman qatala mu'minan khaطa'an fataxriiru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatu ilaa ahlihi ila an yasadaquu dilkii khata ahaa isaguna diya ka waajibaysa qisaas ka waajibi mayso adaabidu thaanii fii shibhi alcamdi waalkhata'i dilkii camdiga iyo baheerhka eh, dilkii badheerhka shabahayay iyo dilkii gefka ahaa ee qofku si gefa wax u dilo waxaa ka waajibaysaa alkafaaratu kafaara gud cala alqaatili kii qaatilka inuu kafaara gud sameeyo oo lixdan maalmood uu soomo ama uu hadii alidmaya addoon xoreeyo hadduu addoon waayo faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni tawbatan min allah waa inuu kafaara gudkaa la yimaadaa iyo wadiyatu diyo uusi calaa caaqilatihi caaqiladiisa diyo lagu leeyahay oo dilku hadduu yahay camdi ula kac caaqilada laguma laha caaqiladu waa dadka heshiiska ah ee isku haybta ah ee magta iyo qaadhaanka wada bixiya baa caaqilo laisku yidhaahdaa marka dadka dilka camdiga iyo badheedhka ah caaqilada magta lagama rabo ee waxaa bixinaya ninkii falkan geysto isagaa xoolihiisa gunta laga goynaya amaa dilkii isagu khata ee gefka ahaa ama kii camdiga u ekaa caaqilada laga qaadayaa oo laga ururinayaa caaqilada ayaa laga qaadayaa oo laga caqilada waxaa loo jeedaa dadka magta ku heshiiyey wey haaniya baabu shuruudi اlqisaasi fi nafsi shuruud qisaas qisaasta shuruudeeda fi nafsi nafti la qisaaso ayuu baabkan ka hadlaya wa fiihi daabidu waaxidun daabid keliyaa ku sugan shuruudulqisaasi qisaaska shuruudiisu qisaaskuna waa qofkii qof wax u geystoo looga gooyo intii uu geystay fii nafsi nafta la qisaaso arbacatun afar weeye kow an yakuuna aljaani midka wax geystay waa inuu yahay mukalafan mid mukallafa waa inuu yahay waxaa kala jira jaani iyo majniyu calayhi jaani waxaa la dhahaa qofka wax geystay ama nafta digooyey ama dhaawaca geystay baa jaani la dhahaa majniyu calayhina waa kii wax loo geystay isagu ee la dhaawacay ama la dilay baa la yidhaahdaa marka an yakuuna aljaani kii wax geystay waa inuu yahay mukallafan mid mukallafa waa inuu yahay bimacnaa baaliq caaqil ah an yakuuna almaqtuulu kala dilayna waa inuu yahay macsuuman mid dhiiggiisu ilaashan yahay waa inuu yahay oo dee dhiiggiisu qisaas een ciddii dhisha ay mudanayso waa inuu yahay laakiin qof aan dhiiggiisa ilaashanayn baa jira sida ninkii zaaniga ahaa ee muxsanka ahaa muxsinka ahaa ama kii islaamka ku jiraye ridoobay diinta ka baxay ama kii gaalka ahaa kuwaasoo dhan dhiigooda waa hadar hadur weeyaan jariimada iyo dembiga ay la yimaadeen awgii wuxuu yidhi marka sheekhu an yakuuna almaqtuulu midka la dilay waa inuu noqdaa macsuuman mid dhiigiisu ilaashan yahay an yakuuna almaqtuulu midka la dilay waa inuu noqdaa mukaafi'an mid u dhigma lilqaatili kii dilay ow amase aclaa mid ka sarreeya oo dee hadda maalan mid muslimaa la dilo mid gaalaa dilay gaal iyo muslimna dee muslim baa qiimo badan isuma dili karta oo muslim baa wuxuu dilay gaal laisuma dili karo an yakuuna almaqtuulu ka la dilay waa inuu yahay mukaafi'an mid u dhigma lilqaatili kii qaatilka ahaa ow amase aclaa ka sarreeya waa inuu yahay anlaa yakuuna almaqtuulu ka la dilay waa inaanu ahayn waladan ilmo waa inaanu u ahayn lilqaatili kii dilay oo waxaa loo jeedaa waalidkii hooyo ama aabbe ilmihii ay dhaleen in mid ka mida iyagu ay dilaan ciyaadan billaah oo markaa waalidkii la qisaasi maayo laakiin diyaa laga qaadayaa sababtaan loo qisaasin waalidku waxa weeye ilmahan adduunka inuu yimaadoo joogo imaatinkiisa sabab waxa uu ahaa waalidkiibaa sabab uu ahaa sidaa awgeed ilmuhu lama ogola inuu waalidkii inuu dhintana adduunka laga kaxeeya sabab uu u noqdo markaasaa waxaa la leeyahay waa in haddii alla idmaayo magta laga qaadaa laakiin loo qisaasi maayo anlaa yakuuna almaqtuulu ka la dilay waa inaanu ahayn waladan ilmo waa inaanu u ahayn lilqaatili kii dilay haalian baabu shuruud istayfaa'i qisaas wuxuu baab u yahay shuruudaha qisaasta lagu oofsado wa fiihi daabidun waaxidun baa ku sugan shuruudu istayfaa'i alqisaasi shuruudaha qisaasta lagu oofsadaa halaaatun weeye an yakuuna waa inuu ahaado ama yahay man yastaxiquhu qofka mutaysanaya mukalafan mukalaf waa inuu yahay qof caaqil leh oo qaangaadha an yakuuna alwliyaau kuwa dhiigga leh qofkan magtiisa iyo dhiiggiisa qof kuwa leh waa inay yihiin calaa istayfaa'ihi oofsashadiisa kuwa ku taagan oo iyagu inay oofsanayaan <clears throat> amnu tacadii xadgudub waa in laga aamin yahay calaa hayrihi qofka cid aanay isaga ahayn uu ku xadgudbo oo adiga haddii qof wax kuu geystay walaalkii ma dili karta waxuma geysan kartid in adeerkii iyo cidda la midka ah amnu tacaddii xadgudub waa in amnin laga yahay calaa hayrihi hayrkii uu ku xadgudbo raabican baabu shuruud lqisaasi fii maa duuna nafsi wuxuu baabu yahay shuruudii qisaasta iyo dadku waxay isgaadhsiiyeen oo loo kala xaqo waxaasoo wixii naf goynteed ka sokeeya ah wa fiihi daabidaani adaabitu lwal shuruuduhu hamsa shuruudihiisu waa shan an yakuuna camdan wa inuu ulakac yahay ay imkaanu listayfaa'i waa inay suuroobi kartaa in la oofsado wixii qofkan uu geystay bilaa xayfin jowr la-aan ay bilaa jawrin jowr iyo dulmi la-aan almusaawaatu waa inay siman yihiin fil ismi magaca iyo walmawdici meesha uu ku yaallo iyo wasifati sifada iyo tilmaanta walmawdici mawdicay meeshuu ku yaallo iyo wasixati xagga hagaagga iyo sixada iyo walkamaali dhammaystirkaba halkan wuxuu u jeedaa sheekhu an yakuuna camdan horta waa inuu ulakac u dilaa wuxuu uu dilayo waxa uu qoomay wax ku dhufanaya waa inuu ulakac yahay iyo badheen imkaanu listayfaa'i waa inay suuragal tahay inuu oofsado qisaastiisii bilaa xayfin dulmi la'aan almusaawaatu fi lismi magaca waa inay ku siman yihiin iyo walmawdici meeshay ku yaalaan iyo wasixati caafimaadka iyo walkamaali dhammaystirka oo qofkii hadda qof haddii alla idmaayo gacan ka gooyaa hadduu gacanta midig qofka qofku ka gooyo gacanta bidix laga goyn maayo waayo dee gacanta la gooyey baa waxay ku taallay midig midig ahaan baa loo goynayaa marka xubinta xubinta kale loo qisaasayo waa inay magacana isaga mid yihiin jidhka meeshay ku yaallaanna ay isaga mid yihiin dhammaystirka iyo caafimaadkana ay isaga mid yihiin almusaawaatu sinaansho weeyaan fil ismi magaca waa inay ku siman yihiin walmawdici iyo meesha ay yaallaan oo jidhka ay kaga yaallaan wasixati caafimaadka iyo walkamaali kamaalkaba iyo dhammaystirka waa inay ku siman yihiin intaaba an yakuuna almuqtasu mukaafian lahu aw aclaa an yakuuna waa inuu noqdaa almuqtasu qofkii haddii alla idmaayo wax la gaadhsiiyey ee cid ka goosanaya waxay u geysatay mukaafi mukaafi'an mid u dhigma lahu kii wax gaadhsiiyey aw amase aclaa ka sarreeya oo qofkii hadda wax la gaadhsiiyey maalan ee dhaawaca ahaa waa in uu haddii uu aar gudanayo oo loo simayo wixiisii oo hadha uu qofkan ka goosanayo waa inay isku mid yihiin oo aanay kala duwanayn an yakuuna almuqtasu midka wax la gaadhsiiyey ee dembi wax loo geystay wax goosanaya wixii la gaadhsiiyey waa inuu noqdaa mukaafi mukaafi'an mid uu dhigmo lahu isagu aw amase lahu kaa muxuu ahaa wax geystay aw amase aclaa mid ka sarreeya waa inuu noqdaa alkhaamisu anlaa yakuuna waa inaanu noqon almuqtasu minhu kii wax laga goosanayay laga rabay axadu lwaalidayni labadii wax dhashay midkood waa inaanu noqon oo qofka wax laga goosanayaa de hadduu waalid kaa noqdo adiga iyo hantidaadaba waalidkaabaa ku leh marka qofkii cid wax ka goosanayay uu ku lahaa wax ba'si ah ma laha oo waxa uu qofkaa u geystay ayaa laga goynayaa labadii waalid wixii aan ahayn labadii waalid haddii hooyadaa ku dakarto ama aabbahaa uu far kaa gooyo lagaga qisaasi maayo allaa yakuuna waa inaanu noqon almuqtasu minhu midka wax laga goosanayo ee laga qisaasanayo axadu lwaalidayni labada waalid midkood waa inaanu noqon siraayatu lqisaasi hadurun adaabidu thaani siraayatu lqisaasi qisaasta wixii ku dhintaa hadarun hadur weeye dhiigiisu oo qof baa qof gacan gooyey gacantii baa la gooyey infection bay qaadatay nabarkiibaa ballaadhay qofkii waa u dhintay mag la weydiin maayo waayo qofkan in gacanta la gooyaa sababtii lagu gooyey waxay ahayd sabab sharcigu uu idmay oo fasaxay bay ahayd sidaa awgeed wax walba oo sharcigu uu idmo oo uu fasaxo haddii ay waxyeello gaara ka timaado sharciga laguma laha siraayatu lqisaasi qisaasta wixii ku dhintaa hadurun hadur weeye ayuu sheekhu leehi caleyhi raxmatullah wa siraayatu ljinaayati ilaalinta ee maxaa odhan lahaa qofkii jinaayo geysta wa siraayatu ljinaayati dhaawaca la geysto dhimashadiisa madmuunatun waa la damaanad qaadayaa qof baa qof wuxuu ku dhuftay dakhar ama lafca daatay buu noqday waa u dhintay magta qofkaa waa laga rabaa haddiise waayo sababtu waa maxay ta horaya tani waxay ku kala duwan yihiin middani qofka inaad wax ku dhufataa shareecadu kuma idmin sidaa awgeed haddii waxa aad ku dhufatay u dhinto adaa damaanad qaadaya middii hore se waxay ahayd qofka waxaan in loo geystaa waxa weeya sharcadaa dejisay maadaama isagu uu shabagan soo galay oo waxgeystay siraayatu ljanaayati janaayada iyo dhaawaca dhimashadeedu madmuunatan mid la damaanadmadmuunatun mid la damaanad qaadaya weeyaan qofkii la yimaada kitaabu diyaati diyooyinkiibuu kitaab u yahay wixii diyo ahaa ee la bixinayay ayuu baabkani ka hadlayaa wa fiihi waxaa ku sugan alaaatu abwaabin saddex baab baa ku sugan baabka kan in diyadii la bixiyo oo dadkii wax loo geystay diyadoodii la siiyo weeyaan dilka ay diyadu ka waajibaysaa waa kee waa dilkii qofka khalad lagu dilay ama ulakac wax shabahaya lagu dilay weeyaan qofku isagu dilkii uu ulakac iyo badrheedh u dilay haddii qoladiisii dhiigga qisaasta ku lahayd ay cafisa mooyaane waxaa lagu yeelanayaa qisaas weeyaan marka diyadu waa qaybsantaayo mid waxaa la yidhaha mukhafafa waa diya fudud oo waxa weeyaan haddii aa la idmaayo boqol neef oo geelaba qofka laga qaadaa ama laba boqol oo sacaad haddii geel la waayo ama kun neef oo adhiya ayaa laga qaadaya sidaa awgeed ayaa sheekhu wuxuu leeyahay caleyhi raxmatullah diyadaas mukhafafaa la yidhaha mid muqallada la yidhaha baa jirta oo qofkii lixdan neef boqol neef uu bixinayo afartan ay rimay tahay ayaa iyaduna jirta baabu maqaadiiru diyaati diyooyinka qiyaastoodii la qiyaasayay baab u yahay wa fii sittatu abwaabin fi sittatu dawaabit adaabit lwal man atlafa qofka dila insaanan qof qofkii qof dilaa aw amase cudwan xubin haddii alla idmaayo gooya bimubaasharatin si toosa u gooya aw amase sababin sabab ku gooya in kaana camdan ulakac hadduu yahay fadiyatu diyadii fii maalihi maalkiisay ahaatay xaalatun mid degaysa oo dhex gelaysa oo wuxuu ka hadlayaa qofkii qof dila ama xubin jidhkiisa ka mida ah si toosa u gooya ama sababba ugu noqda isagoo la baashiri maayo gacanta la geli maayo laakiin sabab buu u noqonayaa oo sababtu waxay noqon kartaa waddadii dadku ay marayeen buu god weyn iyo ceela ka qoday cid baa ku dhacday markaa isagaa markaa daamin ka ah meeshaa cidda ku dhacday isagaa daamin ka ah markaa sheekhu wuxuu leeyahay man atlafa insaanan qofkii insaan dila aw amase cudwan xubin ka gooya minhu xaggiisa bimubaasharatin si toos ah aw sababin ama sabab ugu noqda goynta la goynayo in kaana camdan hadduu ula kac yahay fadiyatu diyo ayaa laga rabaa fadiyatu diyo ayaa waxay tahay xaalatun mid degaysa fii maalihi maalkiisay degaysaa wain kaana hayru camdin ulakaca kayrkeed hadduu yahay fa calaa caaqilatihi caaqiladiisa iyo qoyskiisa magta lagu leeyahy idaa adaba arajulu ninku hadduu edbiyo waladahu ilmihiisa aw zawjatahu ama xaaskiisi hadduu ul intuu u qaato tumo edbiyo fii nushuusin najzi najziga waxaa la luqada carbeed meesha taagga ah baa la yidhaahdaa meesha taagga ah ayaa oo dhul ka sarraysa haddii ilmihii yaraa waabihii iyo mas-uulkii reerkaba iska sarraysiiyo isla weynaado oo islaamtii odaygii amardiido ku samayso nasiixo ugu taag waayo markaa xanuujiyo aw mucallimun ama mucallim uu ilmihii edbiyo sabiyahu sabigiisii uu edbiyo aw amase suldaanun suldaan uu edbiyo raciyatahu raciyadiisa bulshadii raacsanayd oo walam yusrif aanu ku xadgudbin garaaca wax garaacayo lam yadman ma damaanad qaadayo qofkaasi haddii uu maaragtay wax noqdo ma damaanad qaadayo wuxuu tilmaamaya hadduu qofku ilmihiisa edbinayo ama islaantiisa ama mucallimka caruurtiisa edbinayo ama ninka madaxda ah ummaddu xukumo uu edbinayo haddaanu dil xadgudub ah oo lagu dhiman karo iyo dayac aanu samayn waxa weeyaan waa la damaanad qaadaya waadhowd waxaa ka dhacday mamlakada sacuudiga muddo hadda laga joogo shan bilood taqriiban iyo lix bilood meelahaas qiyaastii waxaa ka dhacday <coughs> nin baa islaan qabay markaasuu gabadh bay u dhasho way kala tageen gabadhii taqriiban ilaa toban jir meelahaasi ahayd iskuul bay dhigan jirto islaanka la guursaday inay jiddo ahaydna waa filayaa meesha wax ka dhaceen markaasa waxaa dhacday islaantii dambe uu guursadaa waxay ugu sheekaysay in maaragtay ilmahan isagu aanu dhalin ee naagtii hore ay kala tageen ay dhashay markaasaa warkii waxay ku wadaba inuu ilmaha ay dilaan bay ku tashadeen gabadhu iskuol bay dhigataa oo internetada arrin lagu shaaciyay bay noqoto la yaab leh waxay ku xidhxidheen gurigii daaqadiisii qasabad buu marka la qasabad bir ah buu la dhacay su nafta uga jaro markaasuu cuntadiina ka soomiyey muddo adigu taqriiban tobaneeye cisho ah ee meeshii ku rafaadsanayd ilmihii yaraa dabeeto booliskiin baa ogaaday oo jaarkii baa sheegay labadoodii waa la qisaaso waa la dili ilmihiiana waa dhintay labadoodiina waa la qisaasay waa la dilay marka dee taasi waa jinaayo edbin maaha waxaasoo kale waa cadaawad iyo ilma dilid wey moogta marka wuxuu leey idaa adaba arajulu ninku hadduu edbiyo waladahu waladkiisa aw zawjatahu ama xaaskiisa fii nushuusin yacni maaragtay kibir iyo xadgudub iyo amar diiddo iyo odaygeedii ka hor timaado iyo waxyaabaha aw mucallimun ama mucallim sabiyahu sabigiisii u edbiyo aw sulطaanun ama nin madaxa raciyatahu raciyadiisa u edbiyo lam yusrif oo markaa walxaal lam yusrif aanu darbigiiyo garaaci ku xadgudbin lam yadman ma damaanad qaadayo daabitu haali maqaadiiru diyaati amaaniya qoondaynta la qoondeeyee la qiyaasay la jaangooya diyooyinku sideed weeyaan kow diyatu lmuslimi alxuri qofkii muslimka muslimkaa xortaa diyadiisu walow tiflan ilma yarba ha noqdee mi-atu baciirin boqol neef oo geela weeye aw amase mi-ata baqaratin waa laba boqol oo sacaad aw amase alfu alfan alfu shaatin ama waa kun neef oo adhi ah weeyaan alfa shaatin oo mase alfu mithqaalin min dahabin ama waa kun mithqaal oo dahab ah aw ithnaa cashara alfa dirham ama waa laba iyo toban kun oo dirham marka dee mithqaalka dahabka iyo dirhamkii fadlada inta badan hadda lacagtan wax lagu qiyaasaa caalamka marka lacagta waaga masaaqiil wax la yidhahdo miisaan wax lagu miisaamo dahab ah oo qiyaasaad ay yaqaaneen mithqaalka intaas labaatankii mithqaalba shaniyo sideetan garaam taqriiban waa udhigmaysaa ama muxuu ahaa seetanki eh, garaamo shaniyo sideetanki garaam oo dahaba waa dee zakawaadka saa loogu gooyo marka hadda waxaa loo jeedaa qofkii ama boqol halaad buu bixinayaa hadduu geel waayo laba boqol oo hala sacaad buu bixinayaa hadduu waayo kun neefoo adhi buu bixinaya hadduu waayo intaa qiimaheedu bixinaya diyatu lmuslimi muslimati gabadhii muslimadda ahay diyadeedii alxurati ee xorta ahayd nisfu daalika taa barhkeed weeye oo haddii ninkii boqol laga qaadayay iyada konton weeyaan waa niskaas allah saa u qorsheeyey subxaanahu wa tacaala lkitaabiyi ninkii ahlu kitaabka ahaa diyadiisu alxuri ee xorta ahaa nisfu diyati lmuslimi alxor qof muslim ah diyadii barhkeed buu leeyahay oo ninkii yahuudiga ahaa ama kiristaanka ahaa haddii la dilo diyadiisu oo markaa dee aan isagu xorna ahaa wax dhibaato iyo dagaal xarbi iyo dagaal xarbi gaal xarbi ahna aan ahayn diyadiisu waa qofka muslimka ah diyadiisa barhkeed buu leeyahy diyatulkitaabiyati gabadhii ahlu kitaabka ahayd diyadeedii alxurati ee xorta ahayd nisfu diyati lmuslima gabadha muslimadda ah diyadeeda barhkeed weeye alxurati xorta ah waa shan iyo labaatan neef weeye diyatu lmajuusiyi waalkaafiri kii majuusiga ahaa ee qoraxda iyo dayaxa caabudaya iyo kii gaalka ahaa diyadiisuna hamaani miata dirham sideed boqol oo dirham weeye diyatu lmajuusiyati islaantii majuusiyadda ahayd diyadeedii iyo walmushrikati tii mushrikada ahayd yadeedu nisfu daalika taa aan soo sheegay barhkeed weeye oo afar boqol wey micnaha sideed boqol buu in soo yiriye diyatu raqiiqi addoonka diyadiisu qiimatuhu qiimihiisa wey wax isaga lagu qiimeeyo wey hadduu addoonku qiimo fiican gooyo ilaa addoonku waa alaab la leeyahay mataac wey qiimihiisa unbaa la bixinaya dhow diyatul janiini ilmaha ilmihii uurku jirka ahaa oo hooyadu ay uurka ku sida diyadiisu cushru diyati ummihi hooyadii diyadeeda toban marka loo qaybiyo meel ka mida weeyaan waa shan tuldood ilee kontanka halaad waxa weeyaan waa toban meelood oo min shan ah soo maa saas weeye marka haddii hooyo ilmo uurkeeda ku jiraa haddii al idmaayo inta nabar lagu dhufto wakhtigii nebiga waxaa sugnaatay laba hablood baa dirire oo midi uur leedahay oo reerkii cabdillahi bin mascuud ka dhashay mid baa midii kale halgaad kusoo tuurtay halgaadii ay kusoo tuurtay oo dhagax buu ahaaye ayuu caloosha kaga dhacay markaasaa iyadii iyo ilmihii urka ku jiray waa isku dhinteen labadoodiiba nebiga sala allahu calay waali wasalam baa gabadha reerkii ka dhalatay iyo tawaxdishay ee tii dhimatay baa dood la isugu tegey markaasuu nebigu wuxuu xukumay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi gabadha diyadeedii haddii alla idmaayo iyo ilmihii diyadii uurka ku jira diyadiisii marka hadduu wiil yahay iyo hadduu gabadh yahay markuu soo dhaco xitaa ama uurkeeda ha ku dhinto ama intuu ilmihii soo duulo sidkiisii isagoon dhammaan dibadda hadduu kusoo dhaco ama wiil yahay ama gabadh yahay ama uu dhinto waxaa laga qaadayaa shan tuldood way noqonaysaa marka shan tuldood addoon ama addoon baa la xoreynaya buu nebigu yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi sheekhu marka diyaatuljaniini janiinka iyo ilmihii uurjiifka diyadiisu cushru diyati ummihi hooyadii diyadeeda oo toban loo qeybiyo weeye addaabit araabic man atlafa qofka baabi'iya oo baabi'iyo dhaawac waxyeeleeya maa waxa fil insaani qofka ku sugan minhu xaggiisa waaxidun mid ka mid a fa fiihi diyatu diya ka waajibaysa kaamila dhammaystiran qofku waxyaabaha ilaahay uu siiyey xawaasta iyo xubnaha ah haddii qofi uu mid ka mida waxyeeleeyo diya ka waajibaysa kaamil ah waxaa ka mid a maalan qof baa qof madaxa wax kaga dhuftay qofkii maskaxdaa wax noqotay caqligii baaba ka tegey qofkaasi marka boqol halaad buu noqonayaa diyadiisu hadda waa noole waana soconaya laakiin dee xubin muhiimu waaye soo maa diyaa ka waajibaysa waxaa la mid a qof baa qof soo qabtay labada dhagood buu ka gooyey maqalkiibaaba tegey diyaa ka waajibaysa qofbaa qof carabka ka gooyey diyaa ka waajibayso hadalkii lama hayo qofbaa qof labadii indhood wax kaga sameeyey markaasu indhabeelay diyaa ka waajibaysa qof baa qof sanka ku dhuftay urtiibaaba ka tagto waxba u uri maayaan wax qadhmuuniya wax wacanba wabahaluma jara man atlafa qofka baabi'iya oo talfiyoo dila nafta ka jara ama haddii alla idmay waxaa loo jeedaa yacnii waxqabadkii uu wax qaban jirayba seejiya maa fi linsaani qofka waxa ku sugan fii minhu xaggiisa waaxidun mid fa fiihi diyatu diya ka waajibaysa kaamila dhammaystiran wamaa ay waman qofka atlafa baabi'iya maa fiihi qofka waxa ku sugan insaanka ah minhu xaggiisa shay-aani laba shay isagoo ah fa fii axadihimaa midkood waxaa ka waajibaysa nisfuhaa ay nisfu diya ka waajibaysa ti tta hore waxay sheegaysaa qofkii labada indhoodu wax ku arko haddaad labadaba ka tuurto boqol halaad baa lagaa rabaa tan dambe